إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله ilaahay baan ku xamdinaynaa in naga soo qeyb geliyey salaada maqrib inaan jamaca la soo xaadirno kadibna ilaahay wuxuu noo idmay inaan fadhiisanno masaajidka dhexdiisa oo majliskan aan diinteenna macaan isku baraarujinayno aan ka wada qeyb galno mahalu jaliisi saalixi wa jaliisi suu ka xaamil lmiski wa naafik lkiir nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiis macnihiisu ahaa wuxuu yidhi majliska wanaagsan ee ilaahay loogu dhowaanayo ee ilaahay kuu dhoweynaya ee diinta ilaahay lagu baranayo ee aakhirada la isku baraarujinayo iyo majliska xun ee kafladda iyo diin la-aanta iyo macsiyadda ee ilaahay ka dheeraynaya buu nebigu ka bixiyey mahal cajiiba ah. mihaaladana ilaahay baa soo qaata oo nebigiisa moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa soo qaata in allaha laa yastaxyii an yadriba mahala maa bacuudata famaa fowqaha wadrib lahum mahala alxayaati اdunya kama in anzalnaahu min الsama darb allahu mahala liladiina kafaruu imra'ata nuuxin waimra'ata luut darb اllah mثlا qaryaة kanat aamilaة mطmaئnaة yaأtiiha risqha ragda min kuli makan amhaashu qur-aanku way ku badan tahay limaada leanna bini aadamku maselku wax ku fahmaa saa darteed buu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam majaalista wanaagsan ee ilaahay loogu dhowaanayo ee diinta ilaahay lagu baranayo ee masaajidda ay culummadu ay noogu qabanayaan hadday tafsiir tahay hadday xadiis tahay hadday fiqi tahay hadday muxaadaro tahay hadday wacdi tahay hadday dhiirigelin iyo baraarujin diineed ay tahay mithaalka uu nebigu ka bixiyey waa sida ninka cadarka miskiga xambaarsan ee cadarka miskiga iibinaya ninka cadarka miskiga udgoon iibinaya buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ima waa inaad ka iibsataa ima waa inuu ku siiyaa imaa waa inaad udgoon aada carfi wanaagsan iyo udug wanaagsan agtiisa aad kala noqotaa majliska xun ee ilaahay tabaaraka wa tacaala lagu caasinaayo ee dadka muslimiinta lagu xamanaayo ee ilaahay keyrkii lagu weyneynaayo mihaalka uu nabigeenu ka bixiyo calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kanaafikhi lkiiri waa kan biraha tuma ee dabka ku afuufa buuqa weeyaan kaana biraha markuu garaacayo uu afuufayo dhimbiile ayaa ka duulaya dabkaas dhimbiilahaasi amaa dharkay kaa gubayaan buu nabigu yidhi imaa majliska waxaad kala soo kacaysaa ra'yaxa xun oo qarhmoon oo natina ayaad kala soo kacaysaa buu rasuulku yidhi marka majliskan saddexdaa nabigu ku mihaalayay sal alla alay wasalam sida ninka cadarka iibinaya imaa inaad cadarka ka iibsataa imaa inuu cadarka ku siiyaa imaa inaad udgoon carfi wanaagsan adoo jirkaaga uu ka uraya agtiisa aad ka soo noqotaa majaalistan waa caynkaasay la mid yihiin buu nabigu leeyahay sal alla alay wasalam waa inaad halkaa wixii khayr laga sheegayo aad wax ka faa-iidaa waxba ka faaiidaysan oo mawduuca laga hadlaayo aad fahmi weydana majliskan faa'iidada uu leeyahay waxa weeyaan hum ulqowmu laa yashqaa bihim jaliisuhum kuwaa ka la fadhiistaan ama hooge sidaan ayakaba ugu naxariisteen ugu dembi dhaafay buu ilaahay malaa'igta ku leeyahay addoonkaa iskala fadhiyey ee waxa meesha ka socda ee khayr aan ka warqabinee la fadhiyeyna la fadhigaas isagana ugu dembi dhaafa buu ilaahay leeyahay jamaaco saxaabada ka mid ah ayuu nabigu ku maray meel ayagoo fadhiya markaa nabigu nebigu ku yidhi maxaa meesha ini fadhiisiiyey iyaakum waljuluusa fi turuqaat jidadka aad fadhiisanaysaan baan iniiga digaya markaabay saxaabadu yidhahdeen meel kale oon fadhiisanno ku sheekaysana ma lihin markaabuu nebigu uhi hagaage meeshaa meel aad kaga maaramtaan haddaanad haysan dariiqa xaqiisa iska siiya buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam shareecadda islaamku waa shareecad dhammaystiran weeyaan xataa dariiqii haddaad ka maarmi weyda jidadka inaad fadhiisatid baa lagu leeyahay dariiqa xaq buu leeyahay xaqiisa sii haddaana dariiqa xaqiisa aanad siin karaynin dariiqa inaad fadhiisato kuma bannaano maanta innaga mujtamaceennan inta masaajidda fadhida iyo inta maqaaxyaha fadhiya midkee badan inta maqaaxyaha fadhiisanaysaa badan kam yaa cuquul iyo awqaad lagu bixinayaa maanta dariiqada dhexdooda saxaabadii nebigu wuxuu ku yidhi dariiqa fadhigiisa meelaad ku bedelataan haddaanad haysan dariiqa xaqiisa siiyo mariya dariiqa xaqiisa markaasay yidhahdeen nebi allow dariiqu xaquu nagu leeyahay bal noo sheeg markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka bilaabay qadu lbasar maxaarimta gabdhaha iyo ajaanibta dariiqaa maraysa indhihiina ka laaba buu rasuulku yidhi ha eegin oo ha odhanin wazayanaaha lilnaadiriin waa inaad tidhaahdaa waqul lilmuuminiina yaquduu min absaarihim muuminiinta waxaa la amray dariiqa markay marayaan inay indhahooga xafidaan haddaad indhahaaga xafidid qalbigaaga wixii ku jiray baad xafidaysaa laanna isha zinadeedu buu nebiguuhi waa daymashada dhegta zinadeedu waa dhegaysiga carabka zinadiisu waa sheekada gacanta zinadeedu waa taabashada lugta zinadeeduna waa u socodka inta oo meelood oo jawaarixa ayay zinada ka bilaabantaa qofku intuunan zinadii weyneed ku dhicin daymashadu waa zino waa zinadii aragga buu rasuulku yidhi haasaawuhu waa zino waa zinadii carabka dhagaysigu waa zino waa zinadii maqalka qabashadu waa zino oo gacantu waxay zinaysan waa goorma markaad gabadha ajaanibka aad iska taagato marka nebigu wuxuu ka bilaabay dariiqa xaqiisa adulbasar indhihiina laaba rasuulku yihi sal lay slam indhahana ma laabo oo ma xafido ilaa qof mumina mooyaane waqul lilmuminiina yaqudu min absaari adulbasarka waxaa lala amray waa dadka muminiinta aragga ma ilaaliyo ilaa qof iimaan la mooyaane kafu ladaa buu nebigu yihi dadka dariiqaa marayana gacantiina ku dhibina ishaadii ha ku dhibin gacantaadii ha ku dhibin raddu salaam dadku hadday ku ku salaamaan salaanta u celi walamru bilmacruuf dadka wanaagga fara buu rasuulku yidhi wannahyu cani ilmunkar dadka jidka marayaad la kulantaan wax sharcigu inkirsan ayagoo dhaqankooga ay ka muuqatana ka reeba buu nebigu hi ka zuuliya suuqa magaalada madiine nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo maraya ayuu arkay inan dhallinyaro oo reer madiine ah fargaldaha uu gacanta ku sidaa deedna markaabuu nebigu ka siibay dhulka ayuu ku tuuray nebigu wuxuu yidhi ayacmidu axadukum ilaa jamratin min naar fayajcaluhaa fii yadihi midkiin ma u kasayaa dhimbiil naara intuu qaato inuu gacantiisa u gashado markuu ka tuuray waa macnuhu waa maxay ummadayda raggeygana buu nebigu yidhi dahabka inay xidhaan waa laga xarimay haweenkoodana waa loo xalaaleeya buu rasuulku yidhi u saliya sala allahu calayh wasalam sidaasuu uga siibay yarka yar dahabka ah innaga maanta imisaan munkar arkaynaa ma zuulinaa carabka may gacanta ma may qalbiga ma ka may bal waxaa iska noqotay nolosheenni maanta waa iska caado weyaan waa iska caadi waxaan salaadoo laga tagaa waa iska caadi dadku agtaada macsiyo ku sheekaystaa waa iska caadi dhallinyaradii hor siday doonaan dharka u xidhoo timahana siday doonaan u xirta waa iska caadi waa caadi buu ku waa waa mujtamac o noqday miyaa maxaa la qaban karaa wuu zuulinayay nebigu sal alla waslam munkarka markuu arko gacantiisuu nebigu ula tagaayo gacantiisuu kaga saaray fargalkii deedna dhulkuu ku tuuray markaasuu nebigu yihi midkiin ma karayaa dhimbil naara intuu qaado inuu gacanta gashado hadalkaa markuu yihi nebigu iskaga dhaqaaqay ayay saxaabadu ku yidhaahdeen yarkii yaraa markuu nebigu tegey kadib dahabkaaga qaado oo intafic si kale uga faa'iidayso uga intifaac deibi ciddaa doonta sii markaasuu saxaabigii wuxuu yidhi wallaahi laa aakhuduhu waqad araxahu rasuulu lahi sal alla alيh wasalam wallaahi in aanan qaadan buuhi qaadani maayo maadaamuu nebi maxamed gacantiisii uu igaga siibay oo dhulka ku dhiftay uu dhulka ku tuuray wallaahi in qaadanayn buu yidhi hadda inuu qaato uu iibiyo uu lacagtiisana uu maaragtaan meelo kale u isticmaalo ka xaaraan maahayna waa mubaax waa u bannaan tahay inuu gashado unbaa laga xarimay laakiin qadarinta nebi maxamed ay qadarinayaan buu yidhi wallaahi inaanan qaadanayn buu yidhi waayo nebi maxamed baa iga tuuray maadaamuu nebi maxamed gacantiisa dhulka uu ku tuuray wallahi na dib u qaadan maayo buu yidhi qadarka nebiga inankana allah ina fahamsiiyo ku saliya nebiga sal alla alay wasalam ajiib tacsil ilaaha wa anta tudhiru xubbahu hada lacamrii fi lficaali badiicu low kaana xubuka saadiqan ina almuxiba liman yuxibu muiicu fii kulli yowmin yabtadiika binicmati waanta daaka minhu muiicu ilaahay iyo nebiga jacayladooda maanta muslimiintu way sheeganayaan oo carabkaan ka ah shahaadanaynaa laakiin afcaasheenna haddii la eego waa afcaasheennu way khilaafsan tahay kitaabkii ilaahayna way khilaafsan tahay sunnadii nebigana way khilaafsan tahay markaa jacaylada aan sheegayno waa jacaylo beenbeena haddaad nebi maxamed jeceshahay waad adeeci lahayd ninba ninku jecel yahay buu adeecaaye qisad ku saabsan ninkii jacaylkiisa aad ba uga sheekayn jiray qays iyo leylo dhex martay ninkii markaa qays ayaa jacaylkii leyle ayuu u waashay daraaddeed markaasuu derbiyada iska seexan jiray maalin maalmaha ka mid a ah waxaa la arkay isagoo jidaar dhudhunkanaya gidaar derbi buu dhudhunkanaya markaasaa lagu yihi war qaysow maanta waalidaadima waxay kuu geysay derbiga inaad dhunkatid markaasuu uhi uqabilu daljidaari wadaljidaar wuxuu yihi jidaarkan aan dhunkanayo isaga maaha waxaan u jeedoon dhunkanaye gidaarkan gadaashiisa layle ayaa deganoo jacaylkay laylaan u dhunkanayaa buu yidhi maalin kalaa la arkay isagoo ay haystoo dhudhunkanaya war aygana maanta maxaa kugu salliday wuxuu yidhi aqalkii layle ay ku jirtu ka soo baxay buuyuu ka soo baxay <laughs> maxabadu eeg haddaan ilaahay jecel lahay oo nebigiisa aan jecel lahay sal alla alay wasalam mujtamaceenna iyo dadkeenna iyo dalkeenna haddii salaada la adimo magaalada intoo laga baabuurada la joojiyo oo basaska la joojiyo oo maqaayadaha la xidho oo dukaanada la xidho ayay masaajidu camirmi lahayd masaajiduna inama qaadeene bal waa laysa sugi lahay oo la odhan lahaa annaguna han tukana jamacii miskiidkiibuu naga buuxiye ka soo dareere baa la odhan lahaa salaada jamacadda maan ku xidhanna low kaana xubuka saadiqan la aactahu hadday jacaylku uu dhabkaa yahay waad adeeci lahayd ina almuxiba liman yuxibu muiicu ninba ninkuu jecel yahay buu adeecay dhallinyarada kubadda jecel kuwa kubadda ciyaaray isku ekaysiiyaan kuwa heesahakuwa heesaha jecel kuwa fanaaniinta la yidhaha isku ekaysiiyaan kuwa siyaasiyiin siyaasadda jecel siyaasiyiinta isku ekaysiiyaan kuwii nebi maxamed jecel nebi maxamed isku ekaysiinayaan magaalada madiina ayuu nebigu soo galay calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay madiina yahuuddii la deganayd ansaar oo maalinta cashuuro layidhaah soomaysa waa tobanka muxaram weeyaan markaabuu buu nebigu ku yidhi waa maxay yahuuddu maalinkan ay soomayso markaasaa la waa maalintii ilaahay nebi muuse uu ka badbaadiyey waa maalintii nebi muuse iyo reer bani israa'iil ilaahay jalla wacala uu badda u dilaaciyey ee dariiqa ilaahay uga jeexay badda ee laga badbaadiyey halaagga ee cadowgoogii fircoonna la halaagay weeyaan nebi muuse soomay calayhi salaam annaguna waxaan u soomaynaa shukri iyo mahadnaq baan u soomaynaa oo waa diintayadiiyo nebigaygii baan ku dayanaynaa markaasuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi annakaa uga xaqle muuse sooma cashuuraa kal dambe haddaan gaadhana sagaalaadkan ku dari buu rasuulku yidhi yahuudda muxuu nebigu ku khilaafay caadaadkii kuma khilaafin bal wuxuu ku khilaafay cibaadaadkiibu ku khilaafay mujtamaca muslimiintana maanta caalamka meeshay doonaanba ha joogaane dhallinyaradeenni mujtamaceennu inta badan waxayna saameeyey waa reer galbeedka tobanka cashuura waxay u soomayaan baa la yidhi waa maalintii nebi muuse ilaahay badbaadiyey ee dariiqa looga furay badda farcown wa jeyshihuuna laga halaagay markaa waa shukri bay u soomayaan markaa buu nebigu hi annakaa nebi muuse uga xaq leh waa soomaynaa caashuuree sooma kal dambe haddaan gaadhana buu rasuulku yidhi sagaalaadkana waan ku darisaa yuhuudda u khilaafay cibaadadii buu nebigu yahuudda ku khilaafay innagana maanta dhaqankii baan ka qaadanay tarbiyaddii baan ka qaadanay tacliintii baan ka qaadanay zawaajkii baan yahuudda kaga dayanaynaa tacliintii baan kaga dayanaynaa dhar xidhashadii baan kaga dayanaynaa marka saxaabigii dahabkii nebigu uu ka tuuray inuu qaato uu iska diiday limaada uu garanayaa nebi maxamed qadarkiisa sal alla alay wasalam waa jiilkaasi qarn alwal waa waxaan lagu gaadhi karayn bay kama tahay arrimahaasi inay gartaan nebi maxamed qadarkiisa calayh isalaatu wasalaam maalin maalmaha ka miduu ku yidhi nin ah, ansaariya buu ka yidhi inantaada ii guuri aniga markaasuu yidhi ninkii ansaarigii nicama wa quratu caynin buu yidhi oo nebi allow adiga ayaa ku heli kara bui adiga ayaa ku heli kara markaabuu nebigu yidhi anigu ma rabiye waxaan u rabaa julaybiib baan u rabaa julaybiib julaybiib wuxuu ahaa nin magaalada madiine dhan guri walba lagaga sheekaystoo la yaqaano dabeecaddiisa oo dabeecad waxaa lagu yaqaana xoogaha akhlaaq xumo ah dadka ayuu la kaftami jiray xataa haweenkuu la kaftami jiray markaasaa dadka reer madiine dhan waxay isku sheegeen gabdhihiinna julaybiib ha iskaga dhisina waa nin dabeecad dabeecaddiisu aan fiicnayn oo dumarka meelaha iska marmarayo hadduu doono la kaftamaa marka waa nin akhlaaq xun weeyaan akhlaaqdiisaasi aan wanaagsanayne waa lagu sheekaysanayaa madiina dhan baa ku sheekaysanaysa waa ninkaa ninkuu nebigu leeyahay ninkii reer madiina inantaadii aniga isii markaasuu saxaabigii yidhi nebi allow adiga ma inantayda ayaaba ku heli kara haddaad adigu tidhi isii waaba nicmad ilaahay aniga isiiyo indhahayguna way ku raaxaysanayaan inanteediyo xaas adiga ku noqotee hel buu ka yidhi markaasuu nebigu yidhi anigu ma rabiye laakiin waxaan la rabaa buu yidhi julaybiib baan la doonayaa julaybiib markaasuu yidhi xataa ushaawira ummaha hooyadeed baan ka talagelinayey io kaadi buu ka yidhi hooyadeed baan la soo tashanaya waxaa la yidhi reer madiina curfi dhaqan waxay lahaayeen gabdhuhu haddii ay gaadhaan da'dii gabdhaha lagu guursanayay ninka gabadhaa dhalay inantaa dhalay intuu nebiga u yimaado ayuu odhan jiray inantaydii way qaan gaadhee nebi allahu haddaad inantayda adigu aad doonaysidna waa kuu diyaar haddaad cid kale u doonaysana waa kuu diyaar dadka qofka aad khayr ku tuhmayso inaad inantaada la doondoonataa waa min asunna weeyaan xabse binta cumar markuu ninkeedii ka dhintay cumar bnu khaaab intuu socday ayuu cumaan u sheeguu ku yidhi haddaad doonta inanteeda xabse waan kuu dhisi markaasuu cumaan yidhi waan soo fikiri isku noqday markaasuu yidhi yaa cumar waan fikiray oo waxaa ii soo baxday sanadkaa maanta inaanan guursane hay sugine walaal iga raalli ahow jazaaka allaha khayr buu ka yidhi haddana maalin kale cumar socdo abubakar buu la doontay xabsa wuxuuhi yaa abaabakar sidiiq haddaad doonta inanteeda xabso waan kuu dhisi waa ku diyaar markaasuu abubakar uu ka aamusay limaada muxuu cumar inantiisa xabse uu cumaan iyo cumar iyo abubakar ugu bandhigayaa ma taqaana curfiga beriga muslimiintu ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa inantu hadday gaadhagda-dii gabdhaha lagu guursanayey waxaa u soo haasaawaaya aabbaheed walaalkeed adeerkeed iyo abtigeed halka inagu aan leenahay soo eegeego waxaan idhahna ya aabba mid shaqeeyo un de ya weliba hay-adaha u shaqeeya hay-adaha <laughs> ogaa hay kharash badan baryahan moogtahay laa ilaaha ila allah soo egeega maaha adaal inantaadu inay dibada u soo baxda maaha waqarna fii buyuutikunna inantaadu waa inay xagga dambe fadhida jilbaabka ugu horeeya gabadha muslimadu ay xidhanayso waa inay guri joog noqoto weeyaan baahideeda wixii dibadda ka yaallana markay u baahan tahay ama aabbaheed ama walaalkeed ama inankeeda ama adeerkeed aabba la dhashay ama abtigeed hooye la dhashay ama walaalkeed baa soo kaxaynayo oo soo raacaya limaada maxay u soo raacayaan maahin maahin tasallut iyo saytarayn gabdhaha la saytaraynayo oo ikhtiyaarka lagaa qaadaya hamoodin inan yahay muslimaddii bal adigu ku ilaalinayaa waa gaardagoorkaagii waa kii ku ilaalinayay aduu kaa ilaalinayaa cadowgu kaa ilaalinayaa tuugtuu kaa ilaalinayaa dadka mujrimiintuu kaa ilaalinayaa fasaqaduu kaa ilaalinayaa sida lacagta iyo dhaymanka meel qaaliya loo dhigo meel aan la arkayn loogu rido ayaa gabadha muslimadda ee mu'minadda ay diinta islaamku meel fiican u dhigtay adayku ilaalinayaan innagana maanta waxaa laga dhaadhiciyey diinta islaamka dumarka ikhtiyaarkii bay ka qaado aqalada fadhiya bay tidhi aqalka fadhi sharaftaada aqalka inaad fadhida kuugu filan sharaf bay kuu tahay guriga inaad fadhido soo dhuun doona ma aha abi bak cumar isagaa u doonno u hasaawo inantiisii inanta aad dhashay dadka aad khayr ku tuhmayso inaad u bandhigtaana ceebna maaha maanta innaga xaggeenna waxaa loo arkaa hadduu ninku inantiisa uu ragga u yar u soo haasaawo waxaa lays odhan buu isleeyahay war matuu cagal u hayaa u nagu camaynayaa cumar baa socda cumaan u bandhigay cumaan uu jawaabay abubakar buu u bandhigay abubakar waa ka aamusay muddo yar kadib waxaa soo doonay xabse radia allaahu canha nabi maxamed baa soo doonay calayh salaatu wasalaam daadna markaabuu nebigu guursaday markii guurkaasi uu dhammaaday ayaa maalin dambe cumar iyo abubakar baa kulmay abubakar baa hadalka qaatoo yidhi yaa cumar malaha qalbiga waxbaad iigu haysaa markaasuu yidhi ha waan kuugu hayaa hortaa baan u bandhigay wuu ii jawaabay jawaab waafiyuu i siiyey adigana waa kuu bandhigay adiga aamustay haayana imaad odhan mayana imaad odhan markaasuu abubakar ku yidhi anigu waxaan ogaa nebi maxamed oo xabse hadal hayaan ogaa markaas sirta nebiga inaan sheegaan diidanaa hadduu nebigu xabse uu dhaafi lahaa uu iska dayni lahaana wallaahi anaa kaa guursan lahaa buu ka yidhi saasaa markaa nebigu ku ogaaday reerkan reer madiina reerkan ansaareed gabadhoodu inay qaan gaadhay waxau nebigu ku ogaaday baa la yidhi nin kastoo ansaariya hadday inantiisu qaan gaadho intuu nebiga u yimaaduu odhan jiray yaa rasuullah gabadhaydii way gaadhay da'dii gabdhaha lagu bixinaye haddaad adigu doontana waa kuu diyaar haddaad cid kale u rabtana waa diyaar saasuu nebigu markaa u weydiistuu ku yidhi inantiina ii dhisa markaasuu niima wa quratu caynin yaa rasuul allah waa nicmad isheeduna way ku raaxaysanayeen waad heshaa markaabuu nabigu ku yidhi anigu maaha waxaan rabee waxaan u rabaa julaybiib julaybiibna waa ninkan nii soo sheego waa la yaqaana dabicaddiisa markaasuu julaybiib ha uu istaagay ninkii inanta hooyadeed baan la soo tashanaya debaliikaadii markaabuu nebigu hi haya la soo tasho markaasuu ninkii saxaabigii islaantiisiibuu u yimiday wuxuu ihi inanteennii waa la soo doonay ayaa soo doonay bay ku tidhi markaasuu rasuulki ilaahay baa soo doonay markaa bay tiri nicama waquratu caynin waquratu cayn wallaahi waa nicmad waana ku raaxaysanaynaa oo indhahayna ku farxaye waan siinay nebi maxamed markaasuu ihi nebigu naftiisa uma rabo markaa bay tiri hadda ayuu u rabaa markaasuu ihi julaybiib julaybiiba saasay tidhi julaybiib markaasay tidhi may julaybiib ma siinin inantayada hebel baa soo doonay waan u diidnay hebelkalaa soo doonay waanu diidnay julaybiib waa ninkaa taqaanid adiguna ee magaalada madiino dhan lagu hadalhaye lagu ballamay inaan inanba loo dhisin waar julaybiib u dhisay mayne qof kale nebigu ha keeno hadalkaa markay ku tiru ninkii soo jeestay ayay inantii oo xagga dambe ku jirta ayaa tidhi hooyo aabba anigay dhegaysta ma nebi maxamed baad amarkiisa celinaysaan bay ku tidhi ma nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam oo aniga i oo julaybiib yidhi siiya miyaad amarka nebi maxamed celinaysaan oo diidaysaan wallaahi bay tidhi hee halka uu nebi maxamed raalliga uu igala noqday aniguna raalli baan ka ahee ibixiya bay ku tidhi markaasay ku tihi islaantii waa run hadalkaasiye orodoo nebiga u sheego ku dhe halkaad raalliga adigu baad kala noqotay inantayadii anaguna raalli baan kala noqonay markaasaa saxaabigii baa nebiga u yimid o hi nebi allow inantii julaybiib waan siinay guurkii uu julaybiib u diyaargaroobayo ayaa waxaa dhacday fasca waxaa la maqlay cadow inuu soo soo socdo ciidankii baxayey buu markaa julaybiib u raacay markii la dagaalamay ee gaaladii la jebiyey la laayey ay baxsadeen ee meydkiiyo dhaawacii la kala guranayo ayuu nebigu saxaabadii ku yidhi war anigu nin baan tabayaa nin baan tabaya war nin baan arki laahay markaasaa laga nebi allow waa ninkeen markaasuna julabiib away julabiib away markaasaa meydkiisi la doondoonay waxaa la arkay isagoo toddoba mushrikiina intuu dhulka dhigay isagiina markii dambe lagu daro meyda oo dul yaalla markaa nebigu yihi wallaahi kaase julaybiib anuu iga mid yahay aniguna isagaan ka mid ahay saddex jeer ayuu nebigu hadalkaa ku celiyey anigu julaybiib anuu iga mid yahay ana isagaan ka mid ahay waa maxay sidii aan raalliga ka ahaa buu u dhintay weeyaan waa iga mid maalinka qiyaamahana jannada waa rafiiqayga weeyaan markaasuu nebigu gabadhii buu xasuustay gabadhii gabadhii cajiibka ahayd markaasuu ilaahu gabadhaas ilaahu arsaaqada sida roobka ilaahu kaga dhig khayrka ilaahu sida roobka kaga dhig maceeshadan ilaahu cidhiiri weligeed ha ka gelin buu rasuulku yidhi gabadh carmala oo ka bara ka badan oo ka xoola badan bay dhahdeen asxaabadu nama soo marin gabadha mooyaane lanna ducadii nabigeena ku dhacday sal alla alay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam qadarkiisay garanayaan qiimihiisay garanayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa suuqa madiine isagoo maraya nin wuxuu arkay awr iibinaya markaasuu nebigu yihi awrkamaad iibinaysaa haa imise inta way heshiiyeen markaabuu nebigu ku yidhi soo raac awrka lacagtiisii baan ku siinaya waa nin reer baadiyaha ma garanaya nebiga sal la alay slam magaalada wuxuu soo galay awrkaa inuu iibiyo hoggaankii buu hayaa rasuulku daba socda markaa buu nebigu degdegey maadaamuu nebigu xaq lagu leeyahay wuxuu doonayaa inuu ninkan hore lacagtiisa u siiyo ninkii reer baadiyena aayar buu u socdaa maadaamuu safar ka soo galuu soo daalay aayar buu u socdaa uu daba bildhaansanaya markaa buu nebigu soo daymooda wuxuu arkay ninkii oo nin kale la taaganoo awrka ka iibinayo markaa buu nebigu soo noqday wuxuu arkay ninkiioo lacag loo tirinayaba markaasuu nebigu ku yidhi war xaggee soo kale iibsanay ma ninkii reer baadiyaa yidhi gamaad iibsan markaa buu nebigu war heshiinay tama albayc qiimihiina waan waan ku waan ka wada hadallo waan isla afgaranay waxaad hadda iila socotay keliya inaan lacagtiisa ku soo siiyo markaasuu ninkii yihi may igamaad iibsaday markaabuu nebigu le war waan kaa iibsaday muslimiintii reer madiino dhan baa kusoo ururay waa la isku dhagaysanayaa acraabigii wuxuu leeyahay igamaad iibsan nebiguna waxa uu leeyahay war waan kaa iibsaday waan kaa gatay iyo igamaad gadan ninkii acraabigaa yidhi war inaad iga iibsatay markhaati ma haysataa markaabuu nebigu dadka sidaa u eegay khusaymata ibnu thaabit nin la yidhaah oo ree madiinaa soo boodo yidhi anaa markhaatiya buu yidhi inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu iibsaday maaragtaane awrka inuu kaa iibsaday anaa maragga furaaya markaabuu nebigu sidaa u eegay khusayma yaa khusayma markaan ninkan kale iibsanayna meesha maad joogine seed markhaatiga aniga aad iigu qaadaysaa markaasuu yidhi yaa rasuul allah warkii samada ilaahay kaaga soo dhiibay ee jibriil uu kuu keenay baan kaa rumayne ma bini aadamkanaad baan u sheegi buu yidhi ma hadal ma bayciga addoonkan idin dhex baad been ka sheegi inaad ka iibsatay waxaan ku rumaystay tidhidda aad tidhi waan ka iibsaday intaa baan ku sadaqay buu yidhi markaa buu nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi maanta laga bilaaba khusaymata ibnu thaabit khusaymata ibnu thaabit saxaabiga la yidhaahdo maanta laga bilaabaa halka laba nin marag looga baahan yahay isaga keligii ku filan buu rasuulku yidhi markiiba nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu siiyey shahaado ayuu siiyey shahaadatu khusayma tacdilu bishahaadati rajulayn laba nin halka marag looga baahan yahay khusaymo keligii ku filan buu nebigu yihi salaatu wasalaam leanna saxaabadu waxay garanayaan nebi maxamed qadarkiisa mar haddii ay maqlaan ilaahay baa sidaa yidhi oo nebi maxamed baa sidaa yidhi boqolkii boqol boqolkii boqol baad gaalada qureysheed adu wadaa markaasay tihi may kalla xaashaa hay wax sir anu nigama sido meysir baad naga wadaa iyo nigama sido markay qof run u sheegaya iska dhigtay ayay labadoodii ka soo noqdeen baa la yidhi kolka in yar soo noqdeen cali baa yidhi oo ma warkeegaan rumaysannayoo warkii nebigaan beeninay buu yidhi nebi maxamed baa nagu yidhi sir aan leenahay ayay gabadhaasi quraysha mushrikiinta u wadaa ee sirtaa ka soo qaada maadaamuu nebi maxamed uu yidhi ma warkeegii intoon rumaynay ayaan warkii nabigana been ka soo qaadnaa buu yidhi so unaka halaagsanay ma sidaa ku noqono cali baa ku soo noqday oo ku dhiiradoo yidhi sirtaa aad shee aada naga wadid nebi maxamed baa ku sheegay haddaad sirtaa halkaas soo dhigi weydid gacmahaygaan kuula iman buu ka markay aragtay labada nin dhiiranaanta ka muuqata iyo sida khabarka nebi maxamed uu soo sheegay boqolkii boqol ay u rumaysan yihiin ayay tidhi ii kaadiya haddaba intay sii jeesatay mar timihii intay furtay timahaygii tidcanaa ayaa warqad intaa ka soo saartay warqadii bay nebiga u keeneen sal alla alay wasalam yaa rasuul gabadhi sirtay waday warqadda ninkii qoray masaajidka nebigu dhex fadhiyaa xalaqaduu dhegaysanayaa waa la furay waa la risaaladani waxay ka socotaa xaaib ibna abi baltaca waxay ku socotaa quraysh bay ku socotaa waxau ka warramay markaa uu quraysh uga warramayaa sirtii nebi maxamed sirtii ciidanka dowladda islaamka sirteediibu gudbiye markaasuu nebigu sal alla alay wasalam midabkiisaa bedelmay rasuulka halkan umar baa joogo markiiba kacoo yidhi yaa rasuul allah ninkan munaafiqee nagu jira ee sirteennii gaalada u sheegayey anaa qoorta ka goynaya igu fasax buu ka yidhi markaabuu nebigu i cumar u kaadi bu ukaadi hadegdegin yaa xaaib labayk ya rasuul allah saasuu leeyahy labayk ya rasuul allah sarakac buu ka yidhi istaagay sirtayna inaad gaalada u sheegtay maxaa kugu ajburay bal ii sheeg buu ka yidhi wuxuu uhi yaa rasuul allah waan sheegay runtana waan sheegay buu yidhi raggaa muhaajiriintae reerahoogii ubadkoogii makay kaga yimaadeen nin walba qabiilkiisii baa maka u difaacayo ubadkiisii iyo reerkiisii iyo hantidii maka uu ku lahaa reerkiisiibaa u difaacaya aniga magaalada maka degaankayga maaha ubadkaygiiyo reerkaygiibaa quraysh kaga dhex ximiday haddii waxaan is idhi haddaad intaa yaroo sir ah aad gaalada u sheegta qurayshta waxay is odhanayaan xaaib inikuu inaga mid yahay oo reerkiisa daranyada uga dhaba intaasun baan uga jeeda bas inay ubadkayga iyo reerkayga ii badbaadiyaan oo ii nabadgeliyaanumbaan uga dan lahaaye gaalnimo igama ah munaafiqnimona igama ah bal waxaan ahay muumin baan ahay nebi allow sirtaada sababtaan u sheegayna taasunbaa igu kaliftay bas ina reerkayga la ii nabadgeliyo oy quraysh igu xisaabtamaana yidhaahdaan ninkaasi annagu meesha noo joogaayo reerkiisa daranyada uga dhaba oo haka dhibaataysanin haka dhibina markaabuu nebigu aamusay sal alay slam ila ninkani dembi weyn buu galay sirtii dowladda islaamku gaalada u gudbiyey markaasaa nebigu aamusay isla markii nebigu halkii fadhiya ayaa fii awaa'ili suurati اlmumtaxin yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum wliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda ilaa aakhiri alaaya suuradda awalkeega aayadaha ugu horeeya ayaa ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu ku caddeeyey inuu ninkani xaatib uu ka mid yahay duulka muminiinta ilaahay nebigu rumaysan inuu ka mid yahay buu ilaahay caddeeyey iimaankiisii baa ilaahay caddeeyey iimaan baa loo markhaati furay inuu mumin yahay markaasaa looga digoo la yiri kaa isagoo keliya maahine bal muuminiintoo dhan waxaa la amrayaa inay gaalada maadaama gaaladu ay yihiin cadowgoogiiyo cadowgii ilaah iyo cadowgii rasuulka inaysan awliya ka dhigan iyo asxaab ka dhigan oo ay saaxiiba ka dhigan maanta laga bilaaba markaa buu nebigu cumar buu eegay yaa cumar xaaib waa kaasoo qur-aankiibaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku shaafiyey oo qur-aankiibaa caddeeyey iimaankiisa dembiga u galayna inuu dib dambe ugu noqonna waa looga digay laakiin cumarow waxaad ogayn ahlalbedri buu ahaa ninkani waa reer beder waa saddex boqol saddex iyo tobankii nin ee dagaalka baderigala qayb gashay weeyaan ahlalbedrina ma taqaanaa darajadooda waxaa la yidhi yaa ahla bedrin ifcaluu maa shi'tum faqad gufira lakum yaa ahla bedrin waxaad doontaanba sameeya inaga dembigiini waa la dhaafay waxaad doontaan sameeya macnuhu maahin dunuubta ku dhaca maaha ninka bedriga hadduu gafana baa la yidhi uu dembi ka dhacana su-ulkhaatimo ku dhimani maaye xusnulkhaatima iyuu ku dhiman doona marka u dambaysa lanna maalintaasaa ilaahay aqbalay maalintii tirada muslimiintu ay yarayd ee gaaladuna ay soo duuleen iyakoona dagaal ku talagelin ayuu nebigu u saaray macrakatu beder inay soo qabtaan ciira quraysh dagaal umay jeedin laakiin ilaahay baa qadaray dagaal meesha inuu ka dhaco waxay la yimaadeen niyadda bay la yimaadeen diinta inay difaacayaan xataa nazala jibriilu calayhi asalaam maalin maalmaha ka mida jibriil baa soo degoo yidhi maa tacuduuna ahla albeder fiikum yaa muxamed raggaa dagaalka beder kaala qayb galay agtiina qiimahay ka leeyihiin bal sheeg oo halkeen maxaad ku aragtaan markaasuu nebigu uhi min afdal lmuminiin muminiinta kuwa ugu fadli badan inay yihiin baan u aragnaa buu rasuulku yidhi markaasuu jibriilna yidhi wakadalika miman shahida badra min almalaa'ikati sidaasoo kale annaguna haddaan malaa'ig nahay malaa'igtii dagaalka bader soo dhaadhacday nigala qayb gashay waxaa loo arkaa inay yihiin kuwa malaa'igta ugu fadli badan taqdiir wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi ay maa carafuuhu xaqa macrifatihi wamaa cadamuuhu xaqa cadamatihi qadarkii ilaahay uu lahaa maanu garan maanta qadarkii nabigeennu uu lahaa calayhi salaatu wasalaam maanu garan laakiin raggaasaa gartay qadarkii rasuulkeenna qadarkii nebi maxamed bay garteen makaanadiisii bay garteen islaamnimada nebigu ku lahaa xijaama toobin buu nebigu istoobay maalin tashti dhan baa dhiiggii nebiga laga buuxiyey cabdlaahi bnu zubayr buu nebigu u yeedhay awal mawluud fi madiinai almunawara weeyaan zubayr bnu cawaan baa dhalay hooyadiina waa asmaa bintu abi bakr cabdulaahi bnu zubayr buu nebigu u yeedhay dhiiggaiyo qaad meelaan cidna ku arkayn ku soo aas maxaa loo dhiibay dhiiggii ka baxay jirka nebi maxamed baa loo dhiiba soo aas sal allahu alayhi waaalihi wasalam markaasu dadkii intuu iska eegu meel cidlo kolku ula baxay ayuu soo tartiibiyey tartiibta ma fahmaysaa ya uu soo noqday haya cabdillaahi bnu zubayrow dhiiggaygii halkeed ku soo qarisa balii sheeg markaasuu meel meel meel wax qarisa meesha ugu qarsoodi fiican baa kusoo qariyey buu yidhi markaasuu hi halkee markaasuu hi calooshayday bui waan cabay buui dhiiggaagi dhiiggii nebi maxamed dhulka inuu uu ku shubo waa u diiday saasuu la fadhiistay u cabbay markaasuu yihi sharabtahu maxaad u cabtay buu waylun laka min annaasi wawaylun linnaasi minka buu ka yidhi waylun laka min annaas wawaylun linnaasi minka ya bna zubayr cidda aad dagaal ku qaadana way bacday cidda dagaal kugu soo qaadana way bacday buu rasuulku ku yidhi maxaa gala jirhkiisa maxaa galay kula tahay dhiiggii nebigaa gala jirhkiisa nebigana waxay yidhahdeen culammadu nebiyada jirhkooga wuxuu ilaahay geliyey afartan nin oo ahluljanna quwadoodaa ilaahay geliyey nin ka hel jannahana boqol ninoo ragga adduunka u dhigmaa baa la yidhi bal xisaabi waa imse nin afartan ninoo helal janna quwadoodii baa la siiyey nebiga nin ehlaljanna aan ahe waxa uu la quwad yahay boqol ninoo ragga adduunka muuse calayhi salaam labadii nin ay qabatay qibdigii iyo maaragtay kii reer bani israa'iil ahaa xabad feru sidaa ugu dhiftay fawakazahu muusa faqadaa calayhi naftu way ka dhacday kii waa feer keliya markaa buu nebigu yihi cabdillaahi bnu zubayrow cidda dagaal aad ku qaadana way ba'day cidda dagaal kugu soo qaadana way ba'day buu ka yidhi maanta laga bilaabaa jirhkaagiina naar waa ka xoro buu rasuulku yidhi jirhkaagiina naar uu ka xoroobay khalaas fursad bay heleen iyaku fursaddaa way ka faa'iidaysteen yaa muslim innaguna fursad baan maanta haysannaa fursadeen haysannaa waxaan nahay ummaddii nebi maxamed baan nahay awalkeygii ma nihin bal aakhirkeygii baad mooddaa inaan nahay aakhirkeygii kuwii u dambeeyey naxnu asaabiquuna wa naxnu alaakhiruun buu nebigu yidhi annaka asaabiqiina oo jannada ugu horgalayna annakaana ummadaha ugu dambayna buu rasuulku yidhi abuurkana annaka ugu horaynay abuurka ummadahana annakaa ugu dambaynay oo ummaddii ummadaha ugu dambaysay baan nahay wa naxnu saabiquuna jannadana annakaa ugu horgalayna buu rasulku yihi maalinka qiyaamaha sayaأtii calى ummatii zamaan almutamasiku bidiinihi kalqaabidi calى اljamra zaman ayaa iman doona buu nebigu yidhi ummadayda ninka is yidhaahda diinta ku dhaqan oo diinta baro oo diinta ku camalfal oo diinta danee ninka is yidhaahda waxa uu la mid noqon doona nin dhamacayo dhamac dhimbil naara ma lahayn karaa dhimbil naara nin hayuu la mid noqon doonaa markaa bay saxaabadu ku yidhahdeen zamankaas zamanka ninka sunnahaaga qabsan doona uu la mid noqon doona nin dhamac loo dhiibay dhamac lahayn kari maayo maanta sunnihii nebiga lahayn kari maayo waayo mujtamacii baad arkaysaa oo milmay oo ku milmay maaragtaana dadkii reer galbeedka waan milmanay saasaan isku dhex galnay sidaas bal qaarkeen waxay ku ducaystaan inay dibadaha u dhoofaan qaar maxay ku ducaystaan ya ilaahow he labadii ciyaal la fiisaan u xoreeyey ilaahow iga sii kuwa sii qaad sii qaad war saas isku dhex galle maanta zamankan maanta sunnihii nebi maxamed sal alla alay wasalam haddaad tiraahda aniga ubadkayga reerkaygu waan ku dhaqmaynaa mujtamacii kalea kaa qaaliba markaasay saxaabadu yidhahdeen zamankaas ninka diinta qabsadee ku adkaada ajarkiisa bal noo sheeg markaasuu yihi konton nin hamsiina rajulan konton nin ajarkoogaa ilaahay u qoray buu rasuulku ka yidhi nin saxaabiyaa sare kacoo yidhi man konton annaka mise waa konton iyo ka ah maya konton ininkaa buu ku yihi konton qarnigiina maanta aad joogtaan ajarkood buu qaadan doonaa waay zamankaa iyaku diintoo freshe heleen fresh nebigay arkeen calayhi salaatu wasalaam malaa'igtoo soo degaysay arkayeen qur'aanka kolba ayad lagu soo dejinayey shareecadda u dhammaystirmaysay maalintii nebigeenna qur-aanka lagu soo dejiyey iqra ugu horaysay aayadihii qur ugu dambeeyeyna waxay culammadu ku sheegaan alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diina carafay ku soo degtay carafa muddo yar kadibna nebigu addunyada waa ka intiqaali doonaa awaakhir waa aayadihii ugu dambeeyey nebiga kusoo degay kamid taha aayaddaasa la yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum ilaahay baa ku leh maanta diintiinnii baan inii dhammaystiray waatmamtu calaykum nicmatii nicmadaydiina dushiinna ayaan ku dhammaystiray nicmaddu waa qur-aanka nicmaddu waa sunnada nebiga nicmaddu waa islaamnimada nicmaddu waa hidaayadda nicmaddu waa macrifada ilaahay innaga maanta muslimiinta marka nicmad la hadal qaado maxaanu haysanaa nicmad ya adduyo adduyo nacam adduunyadu waa nicmad mu'minka adduunyadiisa xalaashu waa nicmad laakiin waxaad ogaataa iyadoo nicmada haddana waa fidnada adduunyadu ama binicmati rabbika faxadi imaam qaadi cayaad kitaabu shifa fi tacriifi xuquuqi اlmustafa aayaddaa wuxuu sheegay waama binicmati rabbika faxadid markii nebigeenna aayadda ay ku soo degtay ayuu nebigu saxaabadiisa ku yidhi ana awalu naasi khuruujan idaa buciuu maalinka qiyaamaha khalqigu dhulka ay ka soo bixi doonaan ka ugu horeeya dhulka ka soo baxaya buu hi aniga khaiibuhum idaa ansituu maalinta bini aadanka la aamusiin doono ka u hadlaya buu hi waa aniga shaaficuhum idaa xubisuu marka dadka la joojiyo cadceedda halkaa inaga gubaysa madaxooga sidaa loo duldhigo ee afartan kun oo sannadood banka qiyaamaha la joojiyo ee dhididka qofka ka baxay toddobaatan xusul dhulka intuu galo dhididkiisu soo bixi doono ka maalintaa dadka u shafeecad qaadaya ee u wargeynaya buu nebigu uhi waa aniga mubashiruhum idaa aisuu maalinta dadku ay quustaan ka u bishaaraynaya buu nebigu uhi waa aniga liwaau lxamdi biyadi yowma alqiyaama calanka mahadda maalintaa gacantayduu ku jiraa calanka mahadda aadam calayhi salaam oo abulbashara ibraahiim alkhaliil calayhi salaam oo nebi ibraahim aad garanaysaan abulambiyaa labadoodaaba ka soo qaad buu nebigu yidhi maalinka qiyaamaha calankayga hoos joogsanayaan buui calankaygaas walaalayaal nabigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam han garana qadarkiisa oo awlaaddeenna han barno maxabbada nebigeenna ciyaalkeenna han barno oo innakuna maxabada nebigeenna han baranno oo salligiisa han badinno oo sunnihiisa han qaadanno waad maqlaysaa maanta zamankan dad badan oo muslimiina in yar laga cadhaysiiyo qaar diintay caayayaan qaar malaa'igtay caayayaan qaar ilaahay abuuray bay afka ku taagayaan qaar nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayay darajadiisa iyo maaragtaanay ceeb u lahayn bay ku sheegayaan wallaahi summa wallaah maalin maalmaha ka mida ah masaajidkii nebigeenna nin munaafiqa intuu asxaabta sidaa u eegay khaswad baa lagu jiray khaswad ayuu yidhi saasuu eegay saxaabadii kuwo qur-aan akhrinaya buu arkay yaa macshar alquraa buu keeni war ururkii inan akhriska badan lahow marka cuntada la cunayna maxay niga cantuugo weyn oo niga cir weyn marka dagaalka lagalana maxay niga fulaysan buu ka yidhi intaasuu yidhi bas la soco marka dagaal la galayana maxay niga fulaysan marka cuntada la cunayana maxay niga cantuugo weyn oo niga cir weyn saxaabi baa hadalkaa maqlay lacalahu cumar inuu ahaa markiibuu nebiga u sheegay markii ninkii munaafiqii wuxuu yidhi de maxaad nabiga iigu diri buu ka waan kaftamaynay uune waa iska yar baashaalaynayo waana soo daallayo hadalka sheekada waa lagu yar nastaaye markaabuu nabigu bedelmay qur'aankaa ilaahay soo dejiyey qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum qul waxaad ku tidhaahdaa ma ilaahay iyo aayaadkiisa qur'aaniga iyo rasuulkiisa ayaad ahaydeen kuwa ku dheeldheele ku jeesjeesa cudurdaarkaasi niga soconi maaya baa lagu yidhi waad gaalowdeen baa lagu yidhi waad gaalowdeen yaa macshar alquraa ereygu ku gaaloobay bal fiirso kuwiinan ururkiinan qur-aan akhriska badan lahow marka la dagaalamayna maxay niga fulaysan marka cunto la cunayna maxay niga cir weyn labadaa kelmadood oo jees uu u yidhi ayaa ilaahay caddeeyey ninkaas inuu gaaloobay khalaas ka ilaahay afka ku taageyna ka waran ka nebi maxamed afka ku taagana ka waran halkuu ka soo galaya diinta islaamka markaas ma carafnaahu liwaau lxamdi biyadii banka qiyaama buu nebi maxamed leeyahay calanka mahadda maalinta ana hayo anan lay hoos jooga waa maalintee waa maalinta khalqigu ciirciirayaan aadan bay u tegayaan noo shafeecad qaad dhibtan anaa iniigu wacan buu leeyahay jannadii dembigaan galaad kaga soo baxdeen anigu malihiiyo ordoo kayrkay u taga ergada anu maanta melihi nuux bay u tegayaan nuux waxa uu leeyahay adduunka dusheedii anigu ducadaydii aniga ummaddeeda ku habaaray ducadayda maanta la aqbali maaye ibraahim alkhaliil u taga ibraahim baa loo imanayaa saddex been baan adduunyada ku sheegee tii in laygu qabtaan ka baqayaaye ordoo kayrkay u taga muusa loo imanayaa muusena wuxuu leeyahay anuu qof bini aadana dilay buu leeyahay ciisa bna maryam baa loo iman ciise cudurdaar sheegan maayo laakiin wuxuu leey anigu ma lihi maanta markaasuu nebi maxamed uu yidhi anaa la ii iman doonaa yaa loo tegi doonaa banka qiyaama yowma aljamci laa rayba fiihi yowma taqaabun yowmaidin tucraduun ina yowma alfasli kaana miiqaata yowma yunfaku fi suuri fata'tuuna afwaaja wafutixat الsamaau fakanat abwaaba wasuyirat اljibaalu fakanat saraaba ina jahannama kanat mirsaada liلطaagiina ma'aaba laabihiina fiiha axqaaba laa yaduuquuna fiiha barda wala sharaaba إلا xميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجوuna xساaبا maalinkaas weyn maalinta dhibaatadu ay taalo maalinkaasa nebi maxamed loo tegi uu leeyahay ana lahaa ana lahaa ana lahaa ka ducadiisa la aqbalaya waa aniga ka baryadiisa la aqbalaya waa aniga ka shafaacadiisa la aqbalaya waa aniga xadiid kale nebigeennu waa kii lahaa nebi kasti ilaahay adduunyada dusheeda duca la aqbalaa ilaahay siiyey nebi walba ducadiisii adduunyadu ku soo isticmaalay aniguna ducadaydii maalinka qiyaamahan khalqiga u dhigtaan ku anfici doonaa buu rasuulku yidhi ku saliya nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam maalinkaasuu nebi maxamed ini xasuusanayaa inaguna maanta sunnihiisii baan ilownay dhaqankiisii baan ilownay shareecadiisii baan ilownay bal nebigoo lagu daydo dhallinyartu waxay u arkaan inay tahay dibu socodnimo maxay u arkaan mutaakhir rajciyun dib u socod dib u noqod bay u arkaan may inaad adu hore u socoto iyo inaad dib u socoto waa la kala arki doonaa fasawfa taraa ida nkashafa algubaaru afarasun taxta rijlika am ximaaru saddex dhallinyaroo mutacalimiina oo dhallinyarta jaamacadaha dhigtaa ayaa oday doon wata doon wata oo dadka badaha ka shaqaysta oo naakuudaa ayay ku yidhahdeen maanta doontaada naga kiree badweynta noo dhaadhici oo maxaa tihiin sayaaxiin dalxiistayaal baa nahay waa maal ku heshiiyeen ay fuuleen doontu berigaa waa tii ku socon jirtay qorigii dabaylaha sharaaca lagu wadi jiray agga dabaysha lagu wiicin jiray ree berberiyaa yaqaana iyo ree jabuuti iyo dooniha daadna markaa saddexdii dhallinyartii odaygii bay waraysteenay ku yidhaahdeen adeer kani waa baylood kanna waa injineer kanna waa dhakhtar adigoo laakiin yaraantaadii maxaad baratay markaasuu anigu sida anigu sida loo dambaashaa bartay buui way ku qosqosleen oo waxay ku yidhaahdeen dayacta nisfa cumrak waxaasi waxaasi ma tacliimba yaraantaadii waa iskaga soo ciyaartay adigu y markaasuu la yaabay siday ugu jeesjeeseen kan waa baylow diyaarado u kaxeeya kan waa dhakhtar haye kana waa muhandis yabni alcimaaraat qusuur buu dhisaa adigu dabaal dabaal mashaqa tacliimba markaasuu yar jarabay markii berrigii uu ka qarsoomay ee badweyntii ay joogaan ayaa baddu way kacda markaa way kacda baddu sidaas u sambaysay markaasuu odaygii indho kale yeesho ushii buu iska dhigayo markaa biyinkii ku soo jeesto wuxuu yidhi doontu gacanteeda kuma jirto hal mar saddexdii dhallinyaradii maxaa bedelmay nin dhallinyaro ah oo noloshii hadda ay u bilaabmayso jaamacaddii ka soo qalin jebiyey oo badweyntii isagoo maraya la yidhi markabku u qariqmay balka waran markaas hal mar keliya dhallinyaradii wejigii baa badilmay ilintii baa ka daadatay way qayliyeen markaasuu ku yidhi markaan nigu idhi yaraantaydii dabbaasha ayaan bartay haddaad igu tiraadeen cimrigaagii yaraanta waad soo dayacday anna waxaan ilaahay maanta cimrigiinii baad dayacdeene adigana beeloodnimada ku bax adna injineernimada haku badbaadiso adna dhakhtarnimadi ku badbaad anugoo dambaashaydii baan bilaabaya buu yihi waa maaal yani haddaad u arkaysid nebi maxamed calayhi الsalaau wasalaam hadyigiisa iyo kudayashadiisa aan u arkayna dib u socodnimo inaan dib u noqonayn haddaad u arkaysid maaha waxa xaqiiqadu maanta ay caddaan doonto maalinta aad adduunyada ka intiqaashid ayaa la garan doonaa keebaa keebaa dib u socod ahaa keebaa hore socdaha lidalika sunnaha nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaan ku far adeegaynaa alxamdu lilah ininku soo camiray dadkii khayrka jeclaa dadkii diinta danaynaya baa dadkii nebi maxamed jeclaa baa tihiin runtii waxaad u fadhidaan maskiidka waa jacaylo ilaahay iyo jacaylo nebiga aad u qabtaan maalin markuu nebigu weysaystay biyihii jirhkiisa ka daadanayey ayay gacanta hoos dhigteen markaabay isku masaxayeen oy ka barakaysanayeen sal allahu calayhi wasalam markaabuu nebigu yidhi maxaa sidan u samaynaysaa nii sheeg ila nebiga wax jirhkiisa wixii ka baxoo dhan saxaabadu dhulka uma ogolaanayn tintuu iska xiiray way qaybtameen qandhuuftuu tufay gacan nin bay ku dhacday wejiguu marsanayey kaa qandhuufta nebiga haleelay ee wejiga marsaday mid baa dul joogo isagana kasii marsanay dharkiisa ku masaxanay maradii nebi maxamed uu xidhay saxaabigii yidhi nebi allow maa axsanahaa alla maradu qurux badana waan u baahanahe isii waan ku siiyey buu nebigu i iikaadi aqalkiibuu nebigu ku noqday intuu soo saaray go'i ayuu laalaabo ninkiibuu siiyey saxaabadu ninkii way qabsadeen wallaahi maa axsantay bay ku yidhahdeen maad wanaajin waad arkaysa nebigu marada inuu u baahnaayo markii hadiyadda loogu keenayba waa kii aqalka galee soo xidhee maxaad u weydiisatay nebiga waad ogtahay nebiga wax lama weydiisto haddii la weydiistana may ma yaqaana nebi maxamed eh wallaahi waxaan u weydiistay inaan dhar ka dhigto ku xaragooda igama yahay waxaan u weydiistay inay maradaasi kafan noqoto kafan maadaama jirhkii nebi maxamed uu taabtay kafan baan ka dhiganayaa buu yidhi taasay nebiga uga barakaysanayeen maradiisii qandhuuftiisii biyihii jirhkiisa ka daatay ayay ka barakaysanayeen saxaabigii markii biyihii nebiga ka daatay hoos dhigteen gacmaha markaabuu nebigu ku yidhi maxaa maxaa inagu ajburay inaad biyaha jirhkayga ka daato aada isku masaxdaan markaasay ku yidhaahdeen xubullaahi wa rasuulihi jacaylo aan u qabno ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa sidaa u samaynaynaa bay ku yidhahdeen markaabuu nebigu yihi dhegaysta haddaad ilaahayo nebiga aada jeceshihiin oo doonaysaan inaad jeclaataan markaad sheekaynaysaan buu nebigu yihi run ku sheekeeya markaad layni aaminana ammaanada ammaanada ilaaliya buu nebigu yihi haddii lagu aamino ammaanada ilaali waa inaad noqotaa ammaano xaafid haddaad sheekayn run ku sheekey haddaad ballan qaadana ballankaa ka bixin buu nebigu yihi ilaahayo nebi maxamed inaad jeceshahay waxaa u daliila akhlaaqdaada saaad ula dhaqaysid waalidkaaga saa jaarka ula dhaqmaysid saa saaxiibada ula dhaqmaysid saaad walaalaha ula dhaqmaysid saa muslimiinta ula dhaqmaysid nacam idaa kaana calayka arbaca buu nebigu idhi afar sifa haddaad leedahay adduunya kaama tegin buu nebigu ihi xadiis kale waliba xadiiskaas sanadkiisu waa daciif laakiin lilfadaa'il waa la isticmaali karaa afar khasladood buu nebigu ihi haddaad leedahay khayrkii adduunyada yaalle kaama tegin waad haysataa sidqu xadiiin haddaad tahay nin runsheegaa wa xifdu amaanatin haddaad tahay qof ammaano xaafida wa xusnu khaliiqatin haddaad tahay qof dabeicad wanaagsan haddaad tahay wacifatun fii macamin xalaal mirte afartaa sifo qofka muminku hadduu leeyahay khayrkii adduunyada yaallay iyo wanaaggii adduunyada yaallay kama tegin buu nebigu waba kama tegin wax walba u gaadho u haystaa weeyaan run ku sheekey haddaad sheekayn run ku sheekee haddii lagu aamino ammaanada iska ilaaliyo maanta muslimiinta ammaanada maxay u arkaan dase dhacda ma nigu soo daraa se waa nigu dheereeye nin baa nin lacag u dhiibtay waa qiso dhacday wadanadeena inay ka dhacday dad kale ma dadkeena dhexdiisa markaasuu hi meel baan u baxayaa baadiye baankana aanu akoont kuma lihiyo nin iska waxaan ahay wadaadee lacagta iyo xaji buu ka yidhi waa qiso marxaba uu soo noqday wuxuu arkay ninkii oo maqaaxi weyn intuu furta ka shaqaynaya maqaaxidii oo birqaansan oo shaqada ku birqaansan markaasuu salaamu calaykum calaykum u salaamay casarkiiba haddana u soo noq salaamu calaykum waa ninkoo mashquulsan cishaayigiibu u yimid wuxuu yidhi war dee maxaad ii dhaaf dhaafi buu yidhi lacagtii berigaan kuu dhiibtay yaan u socdaaye lacagtaadi waa taa shaqaynaysa waa taa shaqaynaysa war maxaad leedahay lacagtaadi waa taa shaqaynaysa buuli war lacagtu ammaanay ahayde shurako manu ahayn ammaanan kuu dhiibtay waan ku aaminay walaa lacagtaydii si markaas oray soo dacweyn maqalkan lacagta lagu qaado maqaaxyahana dushiisa wuxuu ku qortay innaa fataxnaa laka fatxan mubiina aayaddaa meesheedii ma la dhigay war maa la dhigay maa la dhigay jaadlayaasha kama aragtin tawakaltu cal allahi wakafaa bilahi wakiila mis jaad iyo maxaa isku keena aayadda qur-aanka xataa jaadlayaashaad ka dul arkaysaa inaa fataxnaa laka fatxan mubiina qur-aanka meeshiisii lama dhigin hadduu qofku ammaano lahaynna buu nebigu yidhi qofka ammaano aan lahayn iimaan mala buu rasuulku yidhi markaa buu nebigu saxaabada wuxuu ku dhiirigeliyey geliyey jacaylka ilaahay nebiga aad u qabtaan wuxuu ku noqonayaa dhab mayniin sheegaa markaad sheekaynaysaa run ku sheekeeya markaad ammana laynii dhiibtana ammanada xafida haddaad ballan qaadana ballanka buuxiya buu rasuulku yidhi markaa masaajidkaa soo camirnay iyo khayrka aan dhegaysanayno waxay naga tahay waa diin jacayl alla jacayl nebi jacayl bay naga tahay sidaa daraaddeed zamanku waa zaman adag waxaan ku baqanaynaa marka xagga ilaahay fafiruu ila allah xaaladdu waa dhaweeto waad argayseen adduunka xaalad yar baa soo martay oo ilaahay inaka ilaahay waa inaga dabaylaha ilahay naga raaciye dabaylaha wadanadu xanuunka hayana allaha ka qaada amiin dhahada laakiin dad badan way argagaxeen wadano badanoo muslimiinana masaajiddii bay quful ku jebiyeen yaa muslim hadday dhibaata ay timaaddo halkee buu nebi maxamed ku ordi jiray idaa xasabahu amrun fasaca ila asalaa hadday nebi maxamed dhibaata la soo daristo salaad buu nebigu gelayey xataa hadduu arka nebigu roob dabayla wata masjidkuu soo galaayay uu ducaynayey ilaa uu roobkaasi u dhaafo dabayshu ay rafacanto nebigu masjidka kama soo baxay istaciinuu bisabri wasalaa hadday dhibaata adduunyada dusheeda muuminka la soo daristo inuu argagaxo ma aha waa inuu yidhahdo annaku ilaahay baan haysanaa ducaan haysanaa qur-aan baan haysanaa xidhiidhka ilaahay baan haysanaa daawu mardaakum bisadaqa kiina inaga bokoodana sadaqada ku duwaya buu rasuulku yidhi acmaashaasuu ilaahay rasuulkiisuna amrayaan da diinta ilaahay qabsanno ku sugnaanno zamankan waa zaman adag waxaa laga yaabaa zamanba zamanka ka dambeeyana in xaaladdu ay sii adkaani doonto in fitantu ay sii ziyaadi doonto ayuha almuslim waxaad ku baxsataa marka ilahay xaggiisa u baxso insha allah dhahda yaa u diyaar inuu xagga ilahay u baxsado fafiruu ila allah ilaahay baan ku ordaynaa xaggiisa waxaa kaloon ku ordaynaa diinta ilaahay dadaalkeygaan ka shaqaynaynaa ijtimaac cirni baa inoo soo dhow bisha sebtembar aakhirkeygaa ijtimaac la rajeynaya in la qabto haddii alla yidhaahdo dee dadaalka diinta insha allah dhegta sii dhegta keliya diinta siini mayne diinta qawlan wa ficlan wa maalan wa waktanba diinta waan siinaynaa yaa u diyaara waa ilaa haddii kale waxaan la mid noqonaynaa ninkii reerka ku soo hoydee martiqaadka loo sameeyey halkii neef neef la qalayna uu arkayey oo la karinayo markii loo soo dhigayna labadii dhagood baa loo soo dhigay maa la marti ninka hor maa la marti qaaday sida ayaana ka dhigine bal in sha allahu tacala ijtimaaca ka soo wada qayb galno oon ilaahay dartii afar bilood laba bilood afartan cisho hadba intaan wakti haysana inaan ilaahay dartii u bixinno ayaan niyoonaya bal gacantaa taago masaajidkao dhanba allahayna barakeeyo waa naftaada ka qaado naftaada u qaad weeyaan muddadan la baxayana nusuus ku timida ma jirto laakiin waa wasaa'ilu dacwa wasaa'ilu dacwa sida madaaristu wasaa'il u leedahay tacliimtu wasiilay leedahay dakhtarnimada barashadeedu wasiilay leedahay kadalika dacwaduna wasiilay leedahay wasaa'ilu dacwa waxaa ka mid a aalaadkan iminka anu berigi hore waan diidi jiray laakiin baryahan waa igu qasabteenoo waxaa layga dhaadhiciyey inay tahay min wasaa'il dacwa aaladan haddaad u ogolaatay wasaa'il dacwa jamaacad ilaahay dartii u socota oo maalkoogii bixinaysa oo galbatuula degaysa oo kuwa qayalaya u tegaysa labadaa wasiilatee baa tii nebiga u dhow bal ii jawaabadee tee socota ta aaladanaa socota mise tan dadka socdaa sunii nebiga u dhow lidaalika socodka lagama maarmaayo bal socodka wax beddelaya xaraka lahaa baraka hadday biyuhu socdaan biyahaasi iyakuna way daahir bay noqonayaan ciddii istidhaada ka intifaacna iyagoo nadiifay u tegayaan laakiin biyuhu hadday fadhiistaan way wasakhoobayaan carfigoogaa isbedeli midabkoogaa isbedeli dhadhankoogaa isbedeli deedna biyahaasi waa ka guur weeyaan socodka ayay ummaddani qiimo ku leedahay saafir tajidu ciwadan canman tufaariquhu wansab faina ladiida alcayshi fi nasabi falidaalika in sha allah ijtimaacan aan ka soo wada qayb galno maalkeenna waktigeenna ilaahay diintiisa inaan ku bixinana wada niyooda mar kale haddana ay maxaa yeela dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mawtaadkeenna allaha u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo dad badanoo walaalaheenna ayaa mar walba noo soo ducee yidhaahdee ilaahay nin walba muraadkiisa oo macsiyo lahayn gacanta midig allah siiyo dad baa xanuunsan ilaahay caafimaad sariica ha siiyo dad baa kurbaysan kurbada allah ha ka qaado dad baa shaqo doono shaqo xalaal alla ha siiyo dhallinyar badanoo guurdoonaa jirta guur xalaal alla siiyo dhallinyaradeenna gabdho iyo wiilalba allah inoo asturo dalalka muslimiintana meela joogaan muwaafiqiin midnimana alla ha siiyo dalkeennan aan joognana amniga allah inoo adkeeyo aamiin dhahada amniga allah inoo adkeeyo amniga allah inoo adkeeyo